بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث الحادي والثمانون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نبي وحر دعوني اسككي دايا ما تركتكم انت أن اسككين fa inamaa ahlaka man kaana qablakum ummadihii idinka horreeyey waxaa baabi'iyey kahratu su'aalihim su'aalahooda farabadnaantooda su-aalahooda oo badnaa waاkhtilaafuhum calaa ambiyaa'ihim iyo ambiyadoodii inay isku khilaafeen faidaa nahaytukum can shay-in haddaan wax idinka reebo fajtanibuuhu ka dheeraada waidaa amartukum biamrin arrin haddaan idin farana fa'tuu minhu arrinkaas kala imaada mastadactum intii aad awoodaan oo aada kartaan muttafaqun calayhi haadihi alas'ila su'aalahan aalahan alatii naha nabiyu sala allahu alayh waala wasalam nahaa alatii naha nabiyu sala allahu alayh waala wasalam canhaa su'aalaha nebigu uu reebay hiya alatii naha allaahu canhaa waa mid ilaahay uu ku reebay fii qowlih yaa ayuha aladiina aamanuu laa tasaluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum dadka mu'miniinta ahow laa tas'aluu nabiga ha weydiinina can ashyaa'a arrimaha su-aalinina in tubda lakum ashyaadaas haddii la idiin muujiyo oo la idiin sheego tasu'kum idin murjinee nabiga arrimo haddii uu idiin sheego oo uu daaha idinkaga rogo aad ka murgi doontaan marka hore ha weydiinnina ha su haddaba maxay yihiin ashyaadaas wahiyo alatii tus'alu can ashyaa'a su'aalahaas waa su'aalaha nebiga la weydiiyo ashyaa min umuuri algeybi oo qeybka arrimihiisa ku saabsan ow min alumuur alatii cafa allaahu canhaa iyo arrimihii ilaahay uu cafiyey falam yuxarimha uusan xaaraantinimaynin walam yuujibha uusanna waajibinin fayas'alu saa'ilu canhaa ninka wax weydiina arrimahaas oo ilaahay uu cafiyey iyuu nebiga weydiina waqta nuzuuli ilwaxyi watashriic waxyiga iyo tashriica inta uu soo degaa waqtigaas inta lagu guda jiro fa rubamaa waj fa rubamaa wajabat ashyaadaas marka waxaa dhici karta inay waajibto oo ilaahay uu waajibiyo bisababi su'aali aali su-aasha la weydiiyey nabiga darteed arrinkaas waajib miyaa in ilaahay uu waajib ka dhigaa dhici karto oo la yihahdo waa waajib waxaan soo marnay xadiidkii nabiga sala allahu alayh waala wasalam abu hureyre uu ka wariyey oo nabigu sala allahu alayh waala wasalam uu yidhi ayuha annaas ina allaha qad farada calaykum alxaja fa xujuu ilaahay xaj buu idinku waajibiyey ee xajiya nin baa marka nabiga sala allahu alayh waala salam wuxuu yihi akulla caamin yaa rasuula allah sanad kasta ma waajiba nabigu waa ka aamusay mar kaluu ku celiyey wuxuu yihi akulla caamin yaa rasuula allah markii dambuu nabigu wuxuu yihi low qultu nacam lawajabat walama istatactum haa haddii aan dhihi lahaa sanad xajku waa waajib waajib buu idinku noqon lahaa sida soonkaoo kale mana idnan awoodeen ashyaada marka caynkaas ah oo inta waxyiga iyo tashriicu uu soo degaa su-aashooda aysan fiicnayn baa dadka muslimiinta marka laga reebay inay su-aalaan nabiga sala allahu alayh wala alihi wasalam farubamaa wajabat inay waajibtaa dhici karta bisababi su-aali su-aasha darteed in lagu waajibiyaa dhici karta wa rubamaa xurimat kadalika ay bisababi su-aal su-aasha darteed in loo xaaraantinimeeyaa dhici karta iyadoo markii hore xaaraan aan ahayn fayadkhulu saa'ilu qofka su-aashaas weydiiye marka uu soo galo fii qowlihi sala allahu calayhi wasalam hadalka nebigu yidhi acdamu lmuslimiina jurman muslimiinta ninka ugu dembiga weyn man sa'ala can shay-in waa qofkii shay weydiiya oo su'aala lam yuxaram aan la xaaraantinimaynin faxurima min ajli mas'alatihi su-aashiisa darteedna loo xaaraantinimeeyo laakiin nahyigaas waa intii waxyiga iyo tashriicu uu socday hadda soo geli maayo marka wax aan waagaas aan aan xaaraanayn hadda xaaraan noqon maayaan wax aan waajibayn hadda waajib noqon maayaan ilan tashriici waa dhammaade wakadalika nuhya can su-aali tacanud sidoo kale waxaa la reebay su-aalaha dhibidda ku saabsan ninkan saa'ilka ah almas-uul canhu inuu dhibuu rabaa inuu wax ka faaidaysto ma rabo iyo waluqluutaat iyo su-aalaha wax qaldidda ku saabsan inuu khalad uu ka helu rabaa inuu wax ka faa'iidaysto ma rabo wayuna aydan sidoo kale waxaa la yska reebay can isu'aali qofku inuu weydiiyo can ilumuuri tafiifati gayri lmuhima arrimaha fudfudud oo muhiimka aan ahayn wayadaca oo markaas uu ka tago wayadaca markaasuu ka tago as-su'aala inuu weydiiyo can ilumuuri almuhimati arrimaha muhiimka ah meeshii arrimaha muhiimka uu ka su-aali lahaa inuu intuu iska daayo kuwaan muhiimahoo muhiim aan ahayn oo fudud uu su-aalo fa haadihi lasilatu asiladan wamaa ashbaha iyo latii naha shaaricu canha waa midda shaaricu uu reebay wa ama asu'aalu calaa wajhi listirshaad su-aasha ku saabsan qofka in la hanuuniyo markuu rabo in la toosiyo ayuu rabaa can ilmasaa'ili اdiiniyati min usuuli wa furuuc wuxuu weydiinan waa masaa'il diini ah ama usuul ha ama furuuc cibaadaat ow mucaamalaat ama cibaadaha ha ama mucaamalo fahiya mima amara allahu biha wa rasuuluhu su-aasha noocaasa oo istirshaadka ku saabsan ama furuuc ahaato ama usuul ah waa waxay ka mid yihiin waxyaabaha allah iyo rasuulkiisu ay amreen wa mimaa xaha calayha iyo wixii shaaricu uu addoommada ku dhiirigeliy oo uu ku booriyey inay la yimaadaan wa wahiya alwasiilatu waana su-aalaha noocaas waa waddadii loo maraayay litacallumi alculuum culuumta barashadooda wa idraaki alxaqaa'iq iyo xaqaaiqda fahmitaankooda qaala tacaala allah wuxuu yidhi fasaluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun fas'aluu su ahla dikri dadka dikriga u saaxiibka ah in kuntum haddaa tihiin laa taclamuuna kuwa aan wax aqoonin sidoo kale allah wuxuu yidhi was'al man arsalnaa min qablika rasuulka ilaahay ou rususha adiga hortaa aan dirnay bal weydii oo min rusulina oo rususheenna ah waxaad weydiidaa ajacalnaa min duuni araxmaani allah ka sokay miyaan u yeelnay ayaga aalihatan ilaahyaalo yucbaduun oo la caabudo min duunihi asaga sokadiis la caabudo ilaa kayriha min alaayaat wa qaala sala allahu alay slam nabigu wuxuu yidhi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin wadaalika fahmitaankaasna wuxuu ku imaanaa bisuluuki طariiqi tafaquhi fi اddiin diinka fahmitaankiisa waddadiisu qofka inuu maro markaasuu qofku diinka fahmaa diraasatan wa tacalluman wa su'aalan diraasatan barasho wa tacaluman waa la mid ayadana ah, ah diraasada iyo tacalumka iyo wa su-aalan weydiin wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh waala ali wasalam alaa sa'aluu id lam yaclamuu haddaysan oqoonin dadka wax yaqaanin maxay wax u weydii waayeen fa innamaa shifaau alciyi jahliga daawadiisu asu-aal dadka aqoonta leh waa in la weydiiyo xadiiskan marka wuu dheeraa ibnu cabaas iyo keyrkiisaa wariyey ibnu maaja iyo rag kalena way soo saareen wuxuuna ku saabsanaa saxaabada qeyb ka mida oo safartay safarkii dhexdiisa intii lagu jiray baa nin madaxa ka daqramay wuxuu weydiiyey wax ma la ii heli karaa cudurdaar ah marka uu janaabooday madaxana uu ka daqran yahay inaan qabayska iska daayo cudurdaar ma lii heli karaa oo aan tayamum waxay yidhahdeen wax cudurdaara ah kuma heli karno yacni wax rukso ah oo aan ku heli karno ma jirto laa budda min guslin inaad qabaysato wuu qabaystay madaxiibaa biyihii ka galeen wuu dhintay nabiga sala allahu alayh wasalam markii loo sheegay buu wuxuu yidhi qataluuhu qatalahum allah way dileen ilaahay ayaga ha dileen alaa saaluu id lam yaclamuu fainamaa shifaau lciyi su-aal haddaysan aqoon u lahayn maxay dadka aqoonta la weydii waayeen jahliga waa cudur cudurkaasna daawadiisu waa dadka aqoontal in la weydiiyo xadiiska macnihiisu marka waa saas waqad amara allaahu birifqi bisaa ilaahay wuxuu amray ninka wax weydiinaa in loo dhimriyo wa icaa'ihi madluubahu waxa uu raadina in la siiyo wa cadami tadajuri minhu iyo inaan la dhibsan faqaala allahu wuxuu yidhi fii suurati duxaa wa ama saa'ila ninka saa'ilka ah falaa tanhar canaanan fa haadaa ninkan saa'ilka yashmalu waxaa waxaa soo hoosgelaa asaa'ila can alculuumi annaafica culuumta waxtar kale oo sharciga qofkii weydiina waa saa'il falaa tanhar wasaa'il limaa yaxtaajuhu iyo ninka weydiisana wuxuu u baahan yahay min umuuri dunya min maalin wakayri ama xoolahaaden ama wax kale asagana falaa tanhar labaduba ku jiraan uu leeyahay wa yadkulu fii hada alxadiid xadiidkan waxaa soo hoosgela as'ilada la iska reebay waxaa ka mid ah as-su-aalu can kayfiyati sifaati albaari allah tilmaamihiisa kayfiyadooda in la oo la yidhaahdo kayfiyat listiwaa ama kayfiyat nuzuul waa sidee fa ina alamra fi sifaati kullihaa tilmaamaha allah sifaatkan wuxuu la jeedaa sifaatu rabbi alcaalamiin arrinkooda oo dhan kamaa qaala alimaamu maalik waa sida imaamu maalik uu ku yidhi liman sa'alow can kayfiyati alistiwaa'i cala alcarshi ninkii weydiiyey sarraynta ilaahay carshigiisu uu ka sarreeyay kayfiyadeyda muxuu ku yidhi faqaala wuxuu yidhi alistiwaau macluum istiwaa min xayثu اlugati waa macluuma waa alculuw wاlirtifaac wاlkayfu kayfkana kayfiyaة اlistiwaana majhuulu lama yaqaano ma naqaano wاliimaanu bihi waajib in la rumeeyana waa waajib sababtoo ah qur ku soo arooray fii akar min mowdicin wasu'aalu canhu can ilkayfiyati kayfiyat اlistiwaa in la isweydiiyana bidcatun wa bidcu yiri faman sa'ala can kayfiyati cilmi illaahi cilmiga ilaahay kayfiyadiisa qofkii su-aala oo kayfiyati khalqihi sida ilaahay wax u abuuro iyo wa sida ilaahay wax u maamulo qiila lahu waxaa leeyahay fakama ana daat daata allaahi tacaala sida daatada ilaahay laa tushbihuha dawaat daatooyinka kale aysan u ekayn fa tilmaamihiisa laa tushbihuha sifaat makhluuqaadka tilmaamahoodu ma shabahaan falkhalqu yacrifuuna allah makhluuqu allihii abuuray waa yaqaanaan ilaan fidraa lagu abuuray garashada ilaahay baa lagu abuuray wa yacrifuuna maa tacarafa lahum bihi waxay kaloo yaqaanaan wixii ilaahay uu ayaga isku baray oo min sifaatihi tilmaamihiisa oo u yidhi tilmaamahaasaan leeyahay wa afcaalii afcaashiisa oo ama qur-aanka ku soo arooray ama nabiga sala allahu alayh waala wasalam loo waxyooday wa amaa kayfiyatu dalika laakiin kayfiyada falaa yaclamu ta'wiilahu ila allah kayfiyadaas ta'wiilkeeda ilaahay keliyaa yaqaana uma dakara sala allahu alay slam nabigu wuxuu sheegay fii hada alxadiid aslayni cadiimayni laba asal oo waaweyn axaduhuma wuxuu yahay qowluhu sala allahu alay slam uu yihi faidaa nahaytukum can shayin haddaan wax idinka reebo fajtanibuu ka dheeraada fa kullu maa nahaa canhu nabiyu sala allahu alayh waali wasalam wax kastoo nabigu uu reebo min alaqwaali waalafcaal ama qowl ah ama ficil ah aldaahirati waalbaatinati kuwa muuqda iyo kuwa qarsoon wajaba tarkuhu in laga tago waa waajib waalkafu canhu in laga joogsado imtihaalan ayadoo la fartooma ah amarkii nabiga wa taacatan lilaahi wa rasuulihi allah iyo rasuulkiisana la ateeca oo loo dhiga nuglaanaa walam yaqul fi nahyi nabigu ma dhihin fajtanibuu minhu ma statactum intaad awoodaan ka dheeraada ma dhihin laakiin amarka maxaa ku jira faatuu minhu ma statactum intaad awoodaan kala imaada wixii laydin faro laakiin waxa laydinka reebo intaad awoodaan ka dheeraada kuma jirto ee ka dheeraada oo go-an waaye kamaa qaala nabigu fil amri sida amarka uu ku yidhi fa ina annahya maxaa yeele nahyigu huwa kafu nafsi waa inaad naftaada celido wa huwa maqduurun likulli axad qof kastana waa awoodaa qof aan awoodin miyaa jira inuu iska dayo wixii allah iyo rasuulkiisu xarimeen aaco marka uma baahna istiaaco waa la awoodaa waxa marka istiaacada u baahan waa ficilka laakiin alkafu can ilficli ayadoo istiaaco uma baahna inaad shaygan iska daydo istiaaca uma baahna wa huwa maqduur likulli axad fakullu axadin qof kasta yaqdiru wuxuu awoodaa calaa tarki jamiici maa naha allaahu canhu wa rasuuluhu allah iyo rasuulkiisu wixii ay reebeen oo dhan inuu iska daayo oo u ka haro walam yadara allaahu alcibaada ilaahay addoommada uma dhibaato gelin ilaa shayin min almuxaramaati almutlaqa wax ka mida waxyaabaha la xaaraantinimeeyey itlaaqanna loo xaaraantinimeeyey fa ina alxalaala waasic xalaashu waa waasic waa ballaaran tahay yasacu jamiica alkhalqi fii cibaadaatihim wa mucaamalaatihim xalaashu makhluuqa oo dhan waa kala gaartaa cibaadoodkooda iyo mucaamalaadkooda wa jamiici tasarufaatihim iyo dhaqamadooda oo dhan wa ama ibaaxatu lmaytati waddami walaxmi alkhinziiri lilmudar marka su-aal baa imaane walam yadara allaahu alcibaada ilaa shay min almuxaramaat sooma dhihin ashyaa waxaa jirta qofku mararka qaarkood uu dhibaatoonaa gaajo hadduu u dhinto waxaa loo banneeyey shay markiisii hore xaaraan ahaa oo ah aklulmayta iyo wixii la mid ah see la yeela haddaba wuxuu uhi ama ibaaxatu lmeytati baktiga bannayntiisa iyo waddami dhiigga masfuuxa ah bannayntiisa iyo walaxmi lkhinziiri iyo hilibka doofaarka banayntiisa lilmudari qofkii u dhibaatooda loo banneeyo fa inahu fii haadihi alxaala almulji'ati ilayhi xaaladan asaga ku khasabtay ashyaada inuu sameeyo qad saara min jinsi alxalaal xaaraannimadii marka uu ka baxay shaygaasi xalaalu noqday markaan meytada uu cunaa meytadaas uu cunaa isaga xalaal ay u tahay laakiin qofkii mudar aan ahayn xaaraanay ka tahay marka laguma qasbin shay xaaraan ah uma dhibaatoonin shay xaaraan ah idiraarkii ama gaajadii darnayd oo u cabsaday inuu u dhinto ayaa u banayday shaygii marka mubaaxa u noqday asaga xalaal u noqday ya haddii naftiisu ay u dhacee soo maaha waa la mid hadda damkaana sheegayna waa damulmasfuux soo ma aha qof baa waxaa dhici kartaa asal ahaantiisa dhiigga masfuuxa sida a og tihiin shareecadu way xaaraantinimeyd soo maaha qofka marka haddii u dhibaatoodo dhiiggaas oo naftiisu ay u dhacay isaga la-aantiisa naftiisa hadda ka qaalisan naftiisa ka qaalisan daawo ma aha waxaan ka hadlaynaa daawo ma aha waa qof naftiisii ay dhacee badbaadinteeda ee waxaa laga hadlaa daawo ma aha qofkan haddii shaygan uusan isticmaalin naftiisi waa ugo go-e ee hadda waxaa laga hadlaa daawo ma aha waxaa laga hadlaa qof u dhibaatooyday shaygan hadduusan isticmaalin naftiisii meesha ay ku baxe laxmulkhinsiir waa la mid isagana khamradii waa la mid ayadana hadduu oon u dhinto oo uu haraado khamrana uu helo wax kaloo uu ku haraad baxan uusan haysanin ayadana waa la mid mubaaxay u noqoneen marka wuxuu ka hadlaa ma aha daawo uuna isaga laftigiis waa sheegi doonaa waxaa laga hadlaa qofka daaweyntiisa ma aha asaga laftigiisu uu sheegi doonaa ee waxaa laga hadlaa qofka naftiisii oo u dhibaatooday shaygan hadduusan isticmaalina naftiisii ay go-e markaas wuxuu leeay mubaaxay u noqotay fa ina daruuraat maxaa yeele waxyaabaha daruurada ah tubiixu lmaxduuraat wixii xaaraan ah mubaax bay u bedeshaa mubaaxay ka dhigtaa fa tasiiruha daruuratu fa tusayiruha daruuratu ashyaadaas maxduuraadka daruuradii waxay ka dhigeen mubaaxatan mubaaxay ka dhigeen markoodii hore maxduur ay ahan laakiin mubaaxay u bedeleen liannahu tacaala inamaa xarama almuxaramaat maxaa yeelay muxaramaadka ilaahay markii horeba wuxuu u xaaraantinimeeyey xifdan licibaadii addoomihiisa xifdin la xifdinaa wa siyaanatan lahum ilaalin ayaga laga ilaalinaa can ishuruuri waalmafaasid wixii shar iyo wixii mafsado ah wa maslaxatan lahum wax kastaba marka sharcigu uu xaaraantinimeeyo addoommaha mafsado iyo shara ugu jirta xaaraantinimeynta laga xaaraantinimeeyana waa ilaalin ayaga maslaxadooda la ilaalina shay kastoo ilaahay uu xaaraantinimeyn waa saas mafsadadaas marka waxaa dhici karta inay diinka ay gasho inay nafta gashaa dhici karta cirdiga inay gashaa dhici karta caqliga inay gashaa dhici karta wixii la dhihi jiray shantii shay oo sharcigu usoo usoo degay ilaalintooda ayagaas dartooda marka loo xaaraantinimay ashyaadan la ilaalina khamradoo kale waxaa loo soo dejiyey yani waxaa loo xaaraantinimay ula jeedaa ilaalinta caqliga la ilaalinaa faidaa qaawamat dalika arrinkaas aan soo sheegnay marka hadday ka hortimaado maslaxatun acdama maslaxad ka weyn maslaxada ku weyn maxay tahay wahuwa baqaau nafsi nafta waa in la baaqi yeelo qudimat haadihi calaa tilka nafta baaqiyaali baaqiyeelitaankeeda ayaa laga hormarina calaa tilka midaas oo ah maslaxadii aan soo sheegnay hadda raxmatan min allahi wa ixsaanan walaysat aladwiyatu laakiin daawooyinku maaha min hada albaab marka wax hadda laga hadlaa ma aha daawo ma aha faina adawaa'a daawadu laa yadkulu fii baabi adaruuraat daruuraadka soo geli maayuu yidhi fa ina allaha tacaala yashfi lmubtalaa ninka imtixaaman oo jiran inuu caafiyaa dhici karta biasbaabin mutanawica asbaabo kala duduwan laa tatacayanu fi dawaa oo daawadu mutacayin aysan noqonaynin daawadan haddaan la isticmaalin qofkan waa u dhimana wuxuu leeyahay ma jirto wain kaana adawaa-u yaqlibu cala danni inkastoo daawada qofka malihiisa ay ku badan tahay ashifaau bihi inuu ku caafimaadaa fainahu laa yaxilu altadaawi bilmuxaramaat waxyaabaha muxaramaadka in laysku daaweeyo ma banaana kalkhamri sida khamrada wa albaani lxumur alahliyati iyo dameeraha dadka la nool caanahooda wa asnaafi lmuxaramaat iyo waxyaabaha muxaramaadka ah oo dhan bikhilaafi lmudari ilaa akli lmeyt laakiin waxaa ka duwan qofkii u dhibaatooday inuu bakti cuno fainahu yatayaqanu wuxuu hubaa annahu idaa lam yakul minha maytada hadduusan wax ka cunin yamuutu inuu dhimaana ama waa yaqiin ama waa shibhu yaqiin labadaas mid alaslu haani asalka labaad qowluhu sala allah alay slam uu yihi waidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactum wahada aslun kabiir dalla calayhi aydan qowluhu tacaala qowlka ilaahi baa tusiyey faataquu llaha ma stadactum fa awaamiru shariica shariicada awaamirteeda kulluhaa dhammaanteed mucallaqatun waxay ku xihan tahay biqudrati alcabdi wa istiaacati addoonka awooddiisa iyo karitaankiisa wax kastoo marka sharciga uu faro waxay ku xiran tahay addoonku inuu awoodo hadduusan awoodin waa ka dhacaa amarkaas isaga faidaa lam yaqdir calaa waajibin min alwaajibaati alkuliyati hadduu awoodi waayo waajib waajibaadka kulliga ah saqata canhu wujuubuhu waajibnimadiisa isaga waa ka dhacaa waidaa qadara calaa bacdihi qayb ka mida ah hadduu awoodana wadalika albacdu cibaada bacdigaasna cibaado u yahy wajaba maa yaqdiru calayhi minhu inta uu awoodo ayuu kala imaanaa wasaqata canhu maa yacjuzu canhu wuxuusan awoodin waa ka dhaca waa meeshii marka qaacidada fiqhiga ay ahayd almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur almaysuur wixii qofku uu awoodo oo u sahlan laa yasqutu ku dhici maayo bilmacsuuri wixii uu awoodi kari waayo intaad awooddo waa lagaa rabaa marka inta awoodi weydana waa kaa dhacday laakiin shaygii qeybta kamida aada awooddo ee qeybta kalena aadan awoodin qaybtaan ma awoodo inta kalena waa iga dhace wax jira maaha intaadan awoodin waa kaa dhace intii aada awooddana waa la imaan wayadkulu fi hada min masaa'il اlfiqhi walaxkaam masaaisha fiqiga iyo axkaamta waxaa soo hosgela maa laa yucaddu waxaan la tiri karin walaa yuxsa aan la koobi karin maxaa ka mid a ah salaadii fa yusalli lmariidu qaa'iman qofka jiran istaag buu ku tukanaa fain lam yastaic hadduu awoodi waayo sallaa qaacidan fadhi buu ku tukanaa fain lam yastaic hadduu awoodi kari waayo sallaa calaa janbi isagoo dhinac u jiifa ayuu u tukanaa fain lam yastaic hadduu awoodi waayo inuu isagoo dhinac u jiifo tukado fain lam yastaic hadduu awoodi kari waayo sallaa iimaaan birasi baa marka meeshaas ku jirta sallaa iimaaan birasi wuu tukanaa asagoo madaxiisa keliya dhaqdhaqaajina madaxa keliya ishaara fain lam yastadic aliimaa bira'si madaxa inuu ishaaro hadduu awoodi kari waayo aw maa bitarfihi wuxuu ishaaraa isha ishaasuu ka tukana indhahaasuu ka tukanaa inta marka qofka caqligiisa iyo garashadiisu ay joogto wujuubu salaa ka dhici maayo ilaa marka ugu dambaysa isha uu ka tukado indhahaas kaliya uu ka tukado maskaxdana marka waa la soconay ishaas dhaqdhaqaajinteeda wuxuu markaa la socodsiinaa maskaxda wuxuu niyaysanaa inuu qiyaamkii ku jiro wuxuu niyaysanaa rukuucii inuu galay wuxuu niyeysanaa inuu ictidaalkii galay inuu sujuudda ku jiro inuu tashahudka ku jiro wahaa kada saasuu marka ku tukanaa ow maa bidarfihi ishiisa ayuu ka ishaaraa wayasuumu lcabdu addoonku waa sooma soonkoo kale waa soo hosgala wayasuumu lcabdu addoonku waa sooma maadaama qaadiran calay inta soonka uu kari karo fain acjazahu maradun haddii uu caajis geliyo jiro laa yurja zawaaluhu aan la rajaynaynin inuu ka tago jiro aan la rajaynayn inuu ka rayso hadday ku dhacdo acama can kulli yowmin miskiinan maalin kasta nin miskiin ah ayuu quudinaa soddonkaas maalmood meequu marka siinaa mudna waa la sheegaa laba mudna waa la sheegaa wa in kaana maradan yurjaa zawaaluhu haddii laakiin uu yahay jiro zawaalkiisa la rajaynaa inuu ka guuro la rajaynaa afdara waa iska afuraa wa qadaa ciddatahu min ayaamin ukhar inta maalmood oo uu afuray in la mid ahna dib dambuu ka soo qilaynaa wa min dalika waxaa ka mid a ah man cajaza can sutrati salaati alwaajiba salaada waajibka sutradeeda qofkii ka caajisa oo can ilistiqbaal ama wuxuu kari kari waaye inuu xagga qiblada u jeesto aw tawaqa aw tawaqi najaasa ama wuxuu kari waaye nijaasada inuu iska ilaaliyo saqata canhu maa cajaza canhu wixii uu ka caajisay waa ka dhacaa oo nijaasadaas isaga ilaalin waaye qofaa wuxuu ku waxaa ku dhacay salasul bowl kaadida waa iska socotaa marka joogsanayso iska socotaa qofka sidaas oo kalea salaaddii maka dhece maya markii waktigeeda la gaaro waa inuu weysiisto waa inuu tukado tan dambana sidoo kale waa inuu weysiisto u tukado wahaa kada canhu maa cajiza an wakadalika baqiyatu shuruuطi salaa wa arkaaniha wa shuruuطi طahaara waa la mid waman tacadarat calayhi طahaaraةu bilmaa'i lilcadam qofkii ay ku adkaato inuu biyo ku طahaaro qaato lilcadam lamaba lahaayaba biyihii aw lidarari fi jamiici طahaara ama haddii kale biyihii way yaalaane laakiin hadduu طahaaro qaato dhibaa ka soo gaaraa jirka oo dhan aw bacdihaa ama qeyb ka mida dhib ka soo gaaraa cadda ilaa طahaarati tayamum wuxuu u leexanaa tayamumka haddii markaa isaga dhan dhib uu ka soo gaaraa waa inuu iska tayamumo haddii qeyb jirkiisa kamida ah biyaha ay dhib ka soo gaarayaan qeybta dhibku ay ka soo gaarayaan waa inuu ka daayo inta kale laakiin waa inuu weysaysta marka waa qaacidadii hadda ahayd almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur inta loo weysay karo waa inuu weysiiyo inta kalena waa inuu tayamum isticmaalo haddii marka meeshii laakiin ay duuban tahay oo waxa jabiirada la dhahee jabiiradaas marka waa inuu masaxo masxiguu ku daraa laakiin haddii aysan duubnayn yakfiihi tayamum tayamumku markaas waa ku filan yahay wاlmacduubu fi lxaji xajka dhexdiisa ninka labaclabaca noqda yacni nin aan gaadiid raaci karin oo meel iska fadhiya nin jiru ay ka adkaatay calayhi waxaa waajib ku an yastaniiba man yaxuju canhu waa inuu qof ka xajiya uu samaysto oo asaga naa'ib ka ah waa inuu lacag siiyo oo u yidhaahdo iga soo xaji waa hadduu lacagti haysto idaa kaana qaadiran calaa daalika bimaalihi hadduu awoodo oo dhaqaal ahaan uu awoodo isagu ma kici karo laakiin wuxuu awoodaa inuu qof kiraysto oo uu yidhaahdo iga soo xaji waa inuu marka kiraysto lacag uu siiyo ka soo xajiyo walamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar macruufka oo laysfaro munkarka oo layska reebo yajibu calaa man qadara calayhi bilyadi qofkii gacan ku zuulin kara waajibay ku tahay uma hadduu awoodi kari waayo bilisaani carabka uma bilqalbi lisaanka hadduu awoodi waayana qalbiga walaysa cala alacmaa walacraji walmariidi xarajun fii tarki alcibaadaat alatii yacjizuuna canha qofka indhoolaha ah iyo midka jiiska ah iyo midka jiran xarajun dembi korkooda ma ahanin fii tarki alcibaadaat cibaadooyinka inay ka tagaan alatii yacjizuuna canha oo ay ka caajiseen wa tashuqu calayhim mashaqatan oo dhibe dhib hayra muxtamala oo aysan dhabarka u rido karin mashaqo aysan u dulqaadan karin ayay cibaadaadka isku dhibtoonayaan waa ka dhacay markaas waman calayhi nafaqatun waajiba qofkii biil waajiba korkiisa uu yahay wa cajaza can jamiicihaa dadka biilka kuleh oo dhanna inuu biil siiyo ma awoodo yani dhaqaalaha soo gala wuu ka yar yahay bada-a bisawjatihi xaaska waa inuu ka bilaabo fa raqiiqihi addoonkiisa waa inuu ku xujiyo falwalad waa inuu caruurta ku xijiyo falwaalideyn waa inuu ku xujiyuu yidhi labada waalid falaqrab uma laqrab say u kala dhow yihiin wakada alfitra fidrada muxuu la jeedaa akaatulfitri sakaatulfitribuu ka wadaa nafaqada marka waajibka waa inuu say u kala dhow yihiin u bilaabo meeshii markaas uga go-do ayuu ku joogsanaa inta kalena waajibkoodii ama wujuubkoodii waa ka dhacaa intan kalena waa inuu la yimaado lianna almaysuur laa yasqutu bilmacsuur sakaatulfitrigana waa la mid waa inuu naftiisa ka bilaabo kadibna zawjadii uu ku xijiyo kadibna waalidkii uu ku xijiyo ama waalidka waa in la hormariyo labada qowlba way jiraan caruurtii waa inuu ku xijiyo addoommadii waa inuu ku xijiyo kada falaqrab falaqrab haddii uu haysto hal saac keliya saacaas naftiisuu ka bixina naftiisu inuu ka bixiyana waajibay ku tahay inta kalena wajuubkoodii waa ka dhacaa marka hal saac keliya hadduu hayso waa inuu naftiisa ka bilaabo wabda biman tacuul xadiisku sooma ahayn naftiisa waa inuu ka bilaabo inta kalena wujuubkoodii markaas waa ka dhacaa wahaakada jamiicu maa umira bihi alcabdu waxaa la mida wax kasta oo addoonka la faray amra iijaabin faritaan oo waajib ah o istixbaabin oo mustaxaba idaa qadara calaa bacdi qayb ka mid hadduu awoodo wacajaza can baaqii inta kalena uu ka caajizo wajaba calayhi maa yaqdiru calayhi intuu awoodo waa laga rabaa inuu la yimaado wasaqata canhu maa cajaza canhu wuxuu ka caajisayna waa ka dhacaa wa kuluhaa daakhilatun fi hada alxadiid xadiiskan bayna soo hoskele wa masaa'ilu lqurcati laha ayadan asalkan meel bay ka soo gashaa lianna alumuura idashtaha ida ishtabahat maxaa yeele umuurtu hadday isdhex gasho liman hiya yaa iskale waman axaqu biha yaa ku xaqnimo badan rajacnaa ila almurajixaat waxaan u laabaynaynaa labadan shay ama shaygan la ysku haysto labadan qofood ay isku haystaan kala tarjiixintooda in la kala tarjiixiyo oo mid midkay u badatana la siiyo kii ay ka badatana la yidhaahdo iska tag murajaxaadkaas waa in la raadiyo fa in tacadara tarjiixu tarjiixu hadduu suurogeli waayo min kulli wajhin weji kasta hadduu ka suurogeli waayo saqada hada alwaajib waajibkan waa dhaca lilcajzi canhu maxaa yeele waa la awoodi kari waajibkan oo ah shaygan ninkii iska lahaay in la siiyo waana la awoodi karo ilan lama yaqaano wa cudila ila alqurcati waxaa loo leexanaa markaa qorituurka allatii hiya gaayatu maa yumkin oo ah waxa la awoodo waxa ugu dambeeya inta la awoodo ayada ah wax kale lama awoodo wahiya masaa'ilu kaiira macruufa fii kutubi lfiqhi waana masaa'il badan oo macruuf ah oo la yaqaano kutubta fiqhigana ku jirta wlwilaayaatu kulluhaa madaxtinimada gebi ahaanteed sikaaruhaa wa kibaaruhaa kuwa waaweyn iyo kuwa yar tadkhulu taxta hada alasl asalkan bay soo hoosgele fa kula wilaayatin yajibu fiiha madaxtinimo kasta waxaa waajib ah towliyatu lmutasif in madax laga dhigo oo loo dhiibo midka ku tilmaaman bil awsaafi tilmaamaha mataa yaxsulu bihaa maqsuudu lwilaaya oo maqsuudulwilaaya uu ku xasilaa ilaan madaxtinimada sharcigu wuxuu amray addoommuhu inay sameeyaan soomaha wilaayada waana fardu kifaaya oo soo marnay maqsuud baana laga leeyahay wilaayo kasta maqsuuda laga leeyahay waxa ugu muhiimsan oo marka laga rabaana waxay tahay aqoonna inuu u leeyahay amiinna uu yahay ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin qawi macnaheedu waa hawsha waa ka soo bixi karaa amiinna waa inuu inuu labadaas isku darsado labadaas tilmaamood waa in laga helo haddii la waayo see la yeelaa marka ma layska yska dayna ayadoo dhan labadii tilmaamood nin isku darsada waa la waayo maya see la yeelaa nin qawi ah iyo nin amiin ah labadoodaa la haayaa kanna waa qawi faqad kanna waa amiin faqad see la yeelaa sheekhu islaam taymi wuxuu leeyahay ninka qawiga waa in loo dhiibo oo amiinka aan ahayn oo yaqaan hawsha waa wada yaqaanaan laakiin waa nin burcad oo xoolaha dura waa iska qaadana laakiin waa yaqaana aqoonteedu leeyahay wuxuu le waa in asaga loo dhiibo wuxuu ka mudan yahay midkaan aamiinkaa ah laakiin aan aqoonin kaasuu dhaamaa marka wixii la awoodan waa in la sameeyo waxaan la awoodinna waa naga dhacaa waajibkiisa faina kula wilaayati yajibu fiiha tawliyat lmuta bilawsaaf mataa yaxsulu biha maqsuud lwilaaya fain tacadarat kulluhaa tilmaamahaas hadday suurogeli weyd oo la waayo wajaba fiiha wilaayada dhexdeeda waxaa waajiba tawliyat lmthal ninka ugu roon falamthal ninka ugu roon in loo dhiibo wakamaa yustadalu calaa hada alasli bitilka alaaya aayaddaas aan soo sheegnay wafataquu llaha ma istadactum sida asalkaan loogu daliishana asalke wixii aan awoodnana inay waajib nagu yihiin inaan la imaano oo ilaahay uu waajibiye rasuulkiisa wixii aanan awoodin oo awoodeenna ka baxsan inay naga dhacayaan asalkaas aayadda aan usoo daliishanay wadalika alxadiid xadiiskada aan soo daliishanay sida loogu daliishana fa inahu yustadalu calayha waxaa loo daliishanaa qaacidadaas bilaayaati walaxaadiid aayadaha iyo axaadiista alatii nafa allaahu wa rasuuluhu fiiha alxaraj can ilumma allah iyo rasuulkiisa ummadda wixii dhib ah ay kaga anfiyeen fii qowlihi tacaala laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wascahaa naf ilaahay kuma kalifin oo dusha kama saarin awooddeeda wax ka baxsan haddii marka la yidhaahdo wuxuusan awoodin la imaw faqad kullifa maa laa yastaiic liyunfiq duu sacatin min sacatihi ninka hantida haysta ilaahay wuxuu yidhi liyunfiq ha bixiyo duu sacatin midka hantida haysta min sacatihi hantidiisa asagii xaaskii marka ay kala tagaan caruur ay u hayso dhaqaalo sooma hayso ha xoogaha waasiciyo waman qudira calayhi risquhu ninkii arsaaqadiisa lagu cidhiiriyey oo waxyar haystana falyunfiq ka bixiyo mima aataahu llah wixii ilaahay uu siiyey labadooda marka isku shay lagama rabo ninka waxoogaa haysan waa inuu xoogaa waasiciyo ninkii waxyar haysan wix yarka waa inu wax ka bixiyo laa yukallifu llahu nafsan ilaahay naf kuma kalifin ilaa maa aataha wuxuu siiyey maane wax kale lagama rabo wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj ilaahay korkiina ma yeelin diinka dhexdiisa min xarajin wax dhibaato ah maa yuriidu llaahu liyajcala calaykum min xaraj ilaahay ma rabo xaraj iyo dhib inuu korkiina uu yeelo yuriidu allaahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra ilaahay fudayd buu idinla rabaa culays idinlama rabo yuriidu allahu ilaahay wuxuu rabaa an yukhafifa cankum inuu idinka fududeeyo fatakfiifaatu sharciya fududaynta sharciga xaggiisa ka imaata oo fi filcibaadaat la fududeeyo wa gayriha mucaamalaadka bijamiici anwaacihaa takfiifaadkaas noocyadeeda oo dhan daakhilatun fii hada lasl asalkan ayay soo hoosgeleen marka takfiifka de mucaamalaadkana waa galaa cibaadaadkana waa gala cibaadaadka inuu galo waa soo waa soo aragnay oo salaadii iyo soonkii iyo waa tii aan soo aragnay mucaamalaadkana wuu geli karaa waxyaabo waxaa jira beeca loo shardiyey oo ah shaygan mabiic ah in la ogyahay in la yaqaano in la yaqaano mararka qaarkood waxaa dhici kartaa shaygan ogaanshihiisa ama ogaalkiisa inuu mutacadir inuu noqdo uu suurogeli waayo min jamiic iljihaat maxaa ka mid ah qofka wuxuu raba inuu guri iibsado waxaana loo shardina hadda shayga qofku inuu yaqaano oo uu og yahay hadduu shaygii cayn mawjuuda u yahay waa inuu yaqaano haddii tilmaan uu ku iibsanaa waa gooni laakiin shaygii waa cayn meeshaan taalla xaadir ah waa inuu yaqaano waa inuu og yahay aasaaskii dhulka ku jiray suuragal maha qofkan inuu ogaado ma suuragelaydo ilan looma jeedi karo mana la qodi karo muktafar waayo marka waa la yska daayay ilaahay addoommada kumuusan waajibinin hawaanba sheega inay ogaadan waa la yska dhaafay iyo wixii lamid ah maca maa yustadalu calaa haada ayadoo kaas loo daliishana haddana waxaa loo daliishana bimaali illaahi tacaala waxaa ilaahay u sugnaaday waa min alasmaai wasifaat magacyada iyo tilmaamaha almuqtadiyati lidalika oo takfiifaadkaas keene ilaahay wuxuu leeyay marka asmaa iyo sifaat oo keenay addoommada wixii culayska ah in laga fududeeyo kalxamdi sida ammaanta iyo walxikmati iyo xikmada iyo walraxmati alwaasica wallutfi turitaanka addoommada loo tura walkaram deeqsinada walimtinaan iyo addoommada ilahay inuu ku galladaysto fa ina aathaara haadihi alasmaa asmaadaas aathaarteeda raadadkeeda oo ah addoommada in loo naxariisto in loo turo Eh, in wax loogu deeqo waa aahaartii asmaadaase aljaliila asmaadaas waa waaweyn aljamiil oo qurxoon kamaa hiya saabiqatun waafiratun waasicatun fi lmakhluuqaat sida makhluuqaadka ay waasic ugu tahay oo ay u kala gaareen saabiqa iyo waafir waa isku mid makhluuqaadka siday u kala gaare oo ay waasic ugu tahay iyo watadbiiraad waxyaabaha ilaahay uu maamulaa fahiya kadalika fi sharaa'ic sharaa'icdana waa la mid asmaadaas marka khalqigana waa gashaa amarkana ah waa gashaa khalqiga waa gelaho makhluuqaadka ilaahda waa u naxariista ahoo deeqsi buu u yahay waa u nimceeyaa sharcigana waa gelaho sharciga wax badan baa ilaahay uu fududeeyey ballacda sharaa'icda midda gashaa weyn buu yidhahda liannaha hiya algaayatu fi lkhalqi maxaa yaal abuuritaanka ujeedada laga leeyahay wuxuu ahaa sharciga yacni ilahay in la caabudo sharcigo dhan caabudid ilahay buu ku saabsan yahay wahiya alwasiilatu alcudmaa waana waddadii weyneed lisacaada ee loo maraya dhiibaanta alabadiyati ee weligeed qofkaan ka dhammaanayn hadduu helo faallahu tacaala khalaqa almukalafiin mukalafiinta ilaahay waa abuuray liyaquumuu bicubuudiyatihi si cibaadadiisa ay ugu dhaqaaqaan wa jacala cubuudiyatahu ilaahay cibaadadiisa iyo walqiyaama bisharcihi sharcigiisa in lagu dhaqaaqo wuxuu ka dhigay dariiqan ilaa nayli ridaahu wa karaamatihi waddo loo maro raalli ahaanshihiisa gaaritaanka la gaaraa iyo karaamadiisa kamaa qaala tacaala bacdamaa sharaca ahaara bianwaaciha tahaarada markuu ilaahay jiday kadib wuxuu yidhi maa yuriidu allahu liyajcala calaykum fi ddiini min xaraj walaakin yuriidu liyuahirakum waliyutima nicmatahu calaykum lacallakum tashkuruun maa yuriid llahu ilaahi ma rabo liyajcala calaykum min xaraj inuu dhib korkiina yeelo walaakin yuriidu laakin ilaahi wuxuu rabaa liyutahirakum inuu idin tahiro daahiran wa baatinan waliyutima nicmatahu calaykum nicmadiisana inuu idinku taam yeelo lacalakum tashkuruun fadaharat aahaaru raxmatihi naxariista ilaahay raadkeedii waa muuqday iyo wa nicmatihi fi sharciyaatna waa ka muuqday walmubaaxaat kamaa daharad say uga muuqatay fi lmawjuudaat oo ah makhluuqaadka falilaahi tacaalaa atamu alxamdi waaclaah ilaahay mahadin midda ugu sarraysa iyo midda ugu taamnimo badan ayaa u sugnaatay wa awfaru shukri shukriga midka ugu waasicsan waathanaa'u iyo ammaan iyo wa aklaahu midka ugu qaalisan wa gaayat alxubbi waaltacdiim wa muntahaa ilaahay waxaa kaloo u sugnaaday gaayatu lxubbi jacayl midka ugu dambeeya addoommadu laga rabo inay rabbigood jeclaadaan watacdiim iyo weyneyn meesha ugu dambeyda wa muntahaahu iyo meeshuu ku dhammaado wabilahi towfiiq wallahu aclam halkaa annagana noo joogo